muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wansub lisadri jumlatin wasadri maa rukiba masdan walisaanin tama maa idaafatan mabdu'atan bibnin awab maa lahu tacriifu bihaani wajab fima siwaa hada nsuban lilwali ma lam yukhaf labsun kacabdi lashhali wajbru biradillah mima minhu xudif jawaazan in lam yakun radduhu ulif fi jamcayi tasiixi aw fi taniya وxaqu majbuurin bihadi towfiya وبأخi أkhta وببni bintan alxiqwa yunusun abaa xadfata ضaacifi ثaniya min ثunaa'i ثaniihi dulayli kala walaa'i wain yakun kashiyaة malfaacadim fajabruhu wafadxu caynihi اltزim wlwaaxid adkur naasiba liljamci in lam yushaabih waaxida biاlwadci wmaca faacili wfacaali facil fi nasabin أgnaa canilya faqbil wغayru ma aslaftuhu muqararan cla اladii yunqal minhu اqtusira wansub nisbee lisadri jumlatin jumlo bilowgeeda u nisbee iyo wa sadri maa shay bilowgii rukiba la tarkiibiyey masjan tarkiiba masjin isku barax tarkiibkii walitaanin mid dambe nisbee taaniga oo tamama dhamaystiray idaafatan idaafada oo mabduu'atan lagu bilowday bibnin awab ow maa shay ayaa lagu bilowday a tacriifu macrifanimo biaanii ka dambe lagu macrifoobaa wajaba waajibay lahu awalka uu u waajibay wansuban nisbee fimaa siwaa hada intaa waxaa ka soo haray lilwali kan hore u nisbee maa lam yukhaf waa marka aan laga baqaynin labsun ka cabdilashhal weeye waxaan ku soo jirnay baabu nisba halkani wuxuu ka ismiga murakabka sida loo nisbeeyo ismiga calamka isla markaa murakabka ah sida loo nisbeeyo murakabka saddex qayb oo annagii usoo qaybinay baabulcalam saddexdaa qaybna wuxuu ahaa tarkiib masji iyo tarkiib isnaadi iyo tarkiib idaafi ah saddexdaa qayb ayuu ahaa labada tarkiibee hore waa tarkiibka isnaadiga iyo tarkiibka masjiga jusga horaa la nisbaynayaa jusga dambena waa la xadfi miaal tarkiib isnaadi ay waxaa loo jeedaa jumlo magac laga dhigtay shaaba qarnaaha bariiqa naxruhu tacabada sharan iyo wixii lamid shaaba qarnaaha shaabada horaad nisbayni qarnaahadana waad xadfi oo shaabiyuunaad leedahay taabada sharan taabadiyun aad leedahay sharka dambena waad xadfi wasubli sadri jumlatin sida ayuu ujeedaa sidaasi lamid ee tarkiib masji ahdi uu yahay oo bacla bake iyo xadramuute uu yahay asna jusga horaad nisbayni jusga dambead xadfi xadramuuta xadriyun aad leedahay bacla baka bacliyun jusga dambead xadfi labadaa tarkiib warkooda waa gaaban yahay jusga horaad nisbayni jusga dambena waad xadfi waa tarkiibkii isnaadiga ahaa iyo tarkiibkii masjiga ahaa waxaa ku yimid tarkiibkii idaafiga ah tarkiibka idaafiga saddex qeyb ayuu musanifka u qaybiyey kunyo inuu yahay ismiga calamulhalaba inuu yahay isagoon kunyo ahayn calam wadciga inuu yahay saddexdaasuu u qaybiyey kunyo inuu yahay ee ab iyo um iyo waxyaabaha lagu bilowdo iyo calamulhalaba inuu yahay sida ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo soo maray halabadii waqad yasiiru calaman bilhalaba mudaafun oo masxuubu alkalcaqaba iyo sagoon kunyo ahayn calam wadci inuu yahay sida cabdulaahi iyo cabdishamsi iyo imruulqays oo dad loo bixiyey saddexdaa qayb ayuu u qaybiyey qayb tarkiibka idaafiga haddii uu kunyo yahay iyo haddii uu calamulhalaba yahay labadaa waxaad nisbayni jusga dambe jusga hore xadfi duu kunyo yahay iyo haddii uu calamulhalaba yahay labadaasi jusga dambe nisbee jusga horena xadaf waliaanin tamama idaafatan mabdu'atan bibnin awab bibnin awabc ah u jeedaa kunyadii ow maa lahu tacriifu biaani wajabna calamulhalab uu ujeedaa labadaasi jusga dambaad nisbayn iyo jusga horead xadfiyo waxaad leedahay abu bakrin bakriyun aad leedahay abuda horena waa xadfi ummu kuluuum kuluuumiyun leedahay ummadana waad xadfi duu calamulghabe yahayna waa lamidoo ibnu umar iyo ibnu cabaas iyo umariyun iyo cabaasiyun baad leedahay ibnuga horena waa xadfi cabaasiyiin meesha ay ka timid weeye waayahay hadduu calamulwadci yahay isagoo idaafi ah duu calam wadci yahay halaba ma aha isla markaana kunya ma aha oo ab iyo um laguma bilaabanin waa sida cabdulaahi cabdiraxmaan cabdu shamsi ibnuulqays iyo wixii la mid ah mar hadduu calamul wadci yahay idaafiga isla markaana kunye uusan ahayn jusga horaa la nisbayni kan dambea la xadfi waa hadduusan labsi dhacayn oo imru'ulqays waxaad leedahay imra'iyun qayska dambena xadaf waa hadduusan labsi dhacaynin labsi haddii uu dhacayo juska